يا رب يسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي الحمد لله رب العaalamiin والsalaaة والsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbi aجmaciin ama bacd waxaynu kusoo dhex jiray risaaladii yarayd ahayd kashfu shubahaat lisheekh اlislaam moxamed bn cabdilwahaab ataymi <clears throat> waxay noo dambaysay shafaacadu ay dadka qaarkood leeyihiin awliyada iyo ambiyadan ka dalbaynaa shafaacadu inay shuruud u baahan tahay shardiga koowaad waa in shafiica ruuxa shaafica ee shafiica qaadayahay loo fasaxo idan min allaahi uu ka helo idan rabbiga waa inuu haysto man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih sidoo kale waa in ka loo shafeeca qaadahayana rabbi subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa midda saddexaad ruuxa loo shafeeca qaada waa inuusan mushrik ahayn ahlu tawxiid yahay intaa markii la kadib bay ergadu ambiyada soconaysaa wey wa huwa rabbi subxaanahu wa tacaala laa yardaa raalli kama aha mana rabbi doonayo ila tawxiid waxaan alla keliyeelid ka ahayn iyo alla caabudtitaan keliga aan ka ahayn kama qaala caza wajal waman yabtagi ruuxi dalbeed doona ama jid ka dhigtay hayra alislaami islaamku waxaan ka ahayn diina diinnimo falan yuqbala minhu laga aqbali maayo islaam waxaan ka ahayn wey idan islaamkan la sheegahayana waa atawxiid atawxiid maxaasaa loo leeyahay waxaa la rabaa inuu soo galo tawxiidka caamka ahaa oo islaamka meesha ku jira alislaam bicaan alcaam wey nabiyullaahi aadam ilaa moxamed alayhim alayhim asalaatu wassalaam wixii nabi ahaa ama rasuul rabbi soo diray oo dhan tawxiid baa lala soo diray idan waman yabtaqi hayra alislaami diinan falaa takhsiisa fiiha aayaddu waa caam islaamka loo jeedana waa islaamkii ka dhexeeya ambiyadoo dhanba oo ah in diinta rabbi loogu yeedho ummadda tawxiid khaalisa loogu yeedho walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaqud wey haddii aad u jeedo islaamka khaaska loo jeedo idan waxay noqonaysaa ummadda naxdu ku khaas yeeli waman yabtaqi hayra alislaami min ummati muxamed min ummati muxamed bay noqonaysa haddiise aad tiraado ayaddu waa caam oo ummadda nebi maxamed iyo ummadihi ka horreeya dhan baa soo galahaya waa islaamkii tawxiidka ahaa ayb in aan mushrik shafaaca wax u taraynina qowluhu tacaala baa uu daliila famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin wey marku waa iska cadyahay fa kaanat alshafaacatu kuluhaa lilah hadday ergadu dhammaanteed ilaahay ku xidhan taha oo rabbi leeyahay oo walaa takuunu aysan u ahaanaynin ilaa walaa takuunu shafacana aysan ahaanaynin ilaa min bacdi idnihi alla markuu fasaxay kadib mooye markuu rabbi idmay kadib baa ergadu soconaysa ergoo dhan iyo shafaacoo dhan allah iskale subxaanahu wa tacaala qul lilaahi shafaacatu jamiica sidoo kale rabbi markuu idan bixiyo oo addoonka ergeynaya rabbi udmuna shafaacadu bilaabanaysa walaa yashfacu annabiyu nabigu ma ergeeyo ma shafaaca qaada maalinka qiyaama iyo walaa hayrahu nabi maxamed hayrkii iyo walaa hayruhu fii axadin u shafaaca qaadi maayaan xataa ya'dana allahu fiihi ilaa u fasaxo nebi maxamed iyo ambiyada iyo culummada iyo shuhadada iyo awliyada iyo sulaxadoo dhanba ergeyn mahayaan oo shafaaco qaadi maayaan ilaa ilaahay u fasaxo subxaanahu wa tacaala walaa ya'dan ilaahay u fasixi maayo in loo shafeeco qaado ilaa liahli tawxiid war iska cad wey ayb abi hurayra su-aashuu nabigu weydiiyey yaa rasuulallah man ascadu nnaasi bishafaacatik su-aal muhiima wey nebi maxamedow ergadaada maalinka qiyaamo ruuxeebaa ugu liibaan badan oo ugu dhow oo heli oo ku habsanhay nabig wuxuu uhi ascadu nnaasi bishafaacatii man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbi hada huwa tawxiid shafaacadu dadaan ninaan muwaxidayn gaari mayso laa shafaacata limushrik walaa tushfac lahu asal asna loo shafeec qaadi mahayo asna shafeec qaadi mahayo mushrik warkaas waa cadiya nabigaa caddeey idan sababka shafaaca aad ku helaysa waa altawxiid maanica kuu diidaya waa maxay waa ashirk bas darkaad ku aroori lahayd waxaa kaa hortaagan waxaa weeyaan ashirk waxaad ku helayna waa tajriidu tawxiid lilahi rabbi اlcaalamiin warku waa iska cadiya fi saxiixaynti waa tabayana laka waxaa kuu caddan hadday shafaacadu ilaahay keligii uu leeyahay wa maca daalika ergiya shafaaca aysan jiraynin un rabbi idmo mooyeen nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh iyo ambiyada kale iyo ummadda shafaaco qaadaysa maalinka qiyaamana aysan u shafaaco qaadaynin cidaan loo fasixin ilaahayna uusan haloo fasaxo loo shafaaco qaado uusan odhanaynin ruuxan muwaxid ahayn tabayana laka waxaa kuu caddan ana shafaacata ergadu kullahaa dhammaanta lilaahi ilahay ba u ahaatay fadlubha ka doono ka daalib ka raadso minhu min allah maxaad ula wareegeysan oo digaandigtii dirreega ugu dhammaan meeshaan iskaga leexniyo shafeecada cidda iska le rabbi waa bixiya alla weydiiso ayib meel kala ku leexan fa aquulu waxaan leeyahay badan sheekh maxamed ahay ila waxaa loo soo hanjaba ma shabcaan axmed waa inkaraysaa ma nabigaad ka beri noqonaysa hanjabaadii howlihii baalxooftadii waabsiga waa garanaysaa ana soo mar ah, salligay bay diidan yihiin baad laga bilaabi ah, awliyada bay inkarsan yihin karaamaadki war lama inkarsane waxaanu isku hayno soo deg soo dego waxaa timaada ilaahay keligii ha la caabudo aan isku haynaa ilaahay keligii ha la caabudo ha la baryo ha la toogo ha loo yeedho ha la kaalmaysto ha la maciin bido awliyada iyo ambiyada iyo sulaxadana nabigu salli buu leeyahy ha lagu salliyo diintiisna ha la raaco ha lagu daydo ha laga amar qaato awliyada iyo sulaxada iyo culamada ahlu khayrkuna ha loo duceeyo ayagaaba dhintay oo tii rabbi bay mudan yihiin ha loo duceeyey laakiin ayaga in wax laga dayo shirki wey ayib marka salli baad diidan iyo awliyaad inkirsan iyo shafaacaad inkirtay waa geed isku qarin wey waa aqiiq qarin wey kaa socon mayso fa aquulu waxaan leehay allahuma allahyow laa taxrimnii ha iga qadinin shafaacatahu ergada nabi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh allahuma allahyow shafichu nabiga allow ka shafeeca aqbal wey ergeda uu kuu keeni doon doo rabbow ka aqbal fiya aniga saas wey tawxiidka khaaliska ah tawxiidka khaaliskaee markaad maanta joogtaay adduunka aad shafeecada iyo ergeda nabi maxamed aad doonayso waxaad tidhahdaa ilaahu ergeda nabi maxamed iga qadandhi ee ha odrhanin nabi maxamed oo ii shafeec nabigoo geeriyooday oo dhintay adoo nooloo ka dambeeyey nabigoo ii shafeec baa odhan waa shirki ee waxaad tidhahdaa ilaahu shafeecada nabiga haga qadan wax iga sii laba kala baab soo ma nabigu hadduu ii shafeeca qaadana ilahu ergida ka aqbal ergihiisa soo celinin aniga igu socota igu saabsan faylkaa nabi maxamed u wada aniga u khuseeya soo celinin rabbiyow ka qaad allaahuma shafichu fiy wa amhaalii haadaa baan leeya wixii la macnaha waxaan u dhow baan isticmaalaynaa laakiin waxa kale sheegteen hanjabaadda waxba ka socon maayo ayib idan waxaa weye khulaasadu laa shafaacata ila biidnih walaa ya'dani illaahu ilaa liman radya qowlahu wa camalahu wa ficlah shafaacaan rabbi idmin socon mayso ilaahayna idmi mahayo in loo shafeeco qaado ruuxuusan ka raali noqonin camalkiisa iyo qowlkiisa iyo ictiqaadkiisa ayib wuxuu ilahay raalli ka yahayna waa atawxiid altawxiid buu rabbi raalli ka yahay iyo tawaabicdiisa warku waa iska cadi fain qaala hadduu yidhaahdo shubhadii lixaad wey shubhadan fa in qaala hadduu yidhaahdo ruuxa khayr mushriga ah ama khayrka diidan ama diinta mubtadica ah annabiyu sala allahu alayh wasalam ucطiya ashafaaca wa ana aطlubuhu mima acطaahu allah shubo kale khatara wey hadduu yidhaahdo nabi maxamed horta shafaca lama sinin garta inu kala aanu kala goosanay golo inoo xaadho weeye war ninkaadan wahaabiga burka la duulahay nebi maxamed miyaan shafeeco la siinin oo shafeeco rabbi siinin haa wabcathu maqaama maxmuudan aladii wacadta soo ma jirto way jirtaa ah, wixii rabbi siiye baan weydiisanaya marka nabiga soo rabbi ma siina rabbi wuxuu nabiga siiyey baan ka tuugahaya aan ka baryahayaa maxaan marka maxaan sameeyey anugu maxaa dhiban geysta ma golashaan kaaga kaaja waa adiga sida jilci isku dhegahayee ayib waa lagu hayaa fain qaala hadduu yidhahdo annabiyu nabigu sal alla alay slam ucطiya waxaa la siiyey ashafaaca ergo iyo shafaaca qaadid baa la siiyey wa ana anuguna alubuhu nabiga waxaan ka dalbaya ka raadsanhaya mima actaahu llah wuxuu rabbi siiyey ee dembi kale ma gelin mushrigna ma noqonin faljawaab jawaabtu waxaa weeye shubadaa uu sheegay oo waxaan jirin wey waxaan jirin wey ninkii aan la soconin baa loo qariyaa faljawaab waxaa weeye ana allaha actaahu shafaaca wa nahaaka can hada warku waxaa weeye jawaabta iyadoo kooban nabi maxamed salawaat ullahi ilaahay baa ergiya shafaaca siiyey adna kuu diiday asaga inaad barido asagii siiyey baa kuu diiday soo labo kale baa maha allaa baxshay laakiin ilaahay ma odhan nabi la weydiisto mamnuuc oo faqaala qaala rabbi wuxuu yidhi falaa tadcuu ha baryina maca allaahi ilaahay la jirankii ama garabkiisa axadan cidnaba waa nakira fii siyaaqi nafyi fii siyaaqi nahyi baan rabaa idan tacumu axadan nabiyan walaa malakan walaa jinnan walaa insan ayi shay baa soo galhay idan falaa tadco dadka nabi maxamed ii shafeec qaad baryo wey nabiyow ii shafeec qaad merlahi iga tegin haddaad tiraahdo waa baryo ligayr illaahi waana shirki maxaa fiicinaa oon odhan lahaa waxaad odhan lahayd markaad nabiga aad ilaahay ku xamdido salida kadib ilaahw nabiga shafeecadiisa haga qarinin ilahu nabiga shafaacadiisa haiga qadinin ayb idan markaa ilah baad baryaysaa toos baad ba ilah barida laakiin nabigow ii shafeeca qaab waxaa weeyaan waa shirki waa dacwa ligayr اllahi subxaanaه wa tacaala idan ilaahaygai shafeecada bixiyey ee nabi maxamed siiyey ayaa kuu diiday ilaahay cidaan ka ahay inaad baridoo togto marka laba baab hasku qasimayta laskuma qasi haddii aad diiddo wuxuu sheekhu yihi faidaa kunta tadcu اllaha an yushfica nabiyahu fiika faaichu في qowlihi falaa tadcuu maca allaahi axada fa idaa kunta haddaad tahay tadcu llaha mid rabbi baryahaya an yushfaca inuu ka erga aqbalo nabiyahu nabigi nabiga ilaahay fiika yacni fii sha'nika wa amrig fa atixu rabbi adeec fii qowlihi tacaala qowlka rabbina ha beenini shafaacada nabigan ha enkirin ilaahayna ha u shariig yeeli so laba kala baab ma aha war shafaacada nebi maxamedna ha enkirin nabigana meel ha kaga lilaahi حق لا yakunu ligayrihi walicabdihi xaqun humaa xaqaani warkii nuuniyad ibn qayim raxmat lla tala wuxuu leeyahay lilaahi xaqun laa yakunu ligayrihi ilaahay xaq buu leeyahay cid kale uusan u ogolayn laa linabi maxamed walaa liabina aadam walaa ligayrihima baan rabbi u ogolayn lilaahi xaqun laa yakunu ligayrihi walicabdihi oo nabi maxamed ah xaqun humaa xaqaan waa ilaahay xaq buu leeyahay nebigiisuna xaq buu leeyahay laba xaq oo isgarab socoto weeyo kala duwan nebi maxamed xaquu leeyay maxaa ka mido ah nubuwu le nabinimo iyo risaalo wuxuuna caddeeyey laa nebiya bacdii ana khaatimu nnabiyiin idan nabi iga dambeeye ma jira xaqaa nabinimada ah ama risaalada ah oo nebi maxamed nabi ka dambaynin ah haddaad nin kaloo bini aadama siiso gaal baa tahay kaafir billahi alcadiim sabab waa xaqu nabigu lahaa annubuwa warisaala gara dambayska weeye waa gunaanadka ambiyadaw nabi ka dambeeyaa ma jiraan nabi ciiseoo aakhiru zamaanka soo degi doono nabigana ka horreeyey xaalad rabbi ugu talaga usoo degaya kadibna geeriyoon doona mooye ayib idan xaqii nabi maxamed haddaad cid kala siiso kaafir baatay sidoo kale xaqi rabbigay iyo ilaahay subxaanahu wa tacala haddaad nabiga u meeriso mushrik baa tahay marka xuquuqdiina laisku khaldin weeye idan marka ilahay qowlkiisa adeeco falaa tadcuu maca allahi axada wa ayضa faina ashafaaca sidoo kale nabiga maxaad u baryaysaa waxaan u baryaa shafaaca rabbi siiha hadday saa tahay dhan ba bari waayahay nabigu keligii shafaaca ma laha ambiyada dhan baa shafeece qaadi oo culummada shafeece qaadi oo shuhadada shafeec qaade oo carruurta yararkee sakiirka dhinta baa shafeec qaade oo waalidka u shafeec qaadahay oo albaabaha kuu sifoon kuula ordiba rabbina la hadli rabbi oo ka leexa waalidkay dacwanhay ninka shahiidka toddobaatan qoysu ahalkiisa shafeec qaadahaya shafeecadu hadday tahay waxaad daba taagan tahayd ilaahay u meerinayso dad badan baa jira haddee nabiga besa ku gaabsanin wey mushrik weyn noqo oo meelo badan tuubada ku xidho fa ina ashafaacata shafaacadu uctiyaha waxaa la siiyey hayru nabiyi sala allahu alay wasalam baa la siiyey nabi maxamed cilankayna shafaaco waa leeyihin nabigu kuma koobno shafaaco nabigu uu khaas la yahay oo faslu qadaa layihahdo khaatar oo gooni ah jirta oo ay ambiyada kale ku dhacaynin kadib markay soo biyoshubato nabiga iskugu iman taa waa jirtaa laakiin markay bilaabato waxa ka dambeeya waa dad badan baa dhiilka qaadahay dad badan baa dhiilka qaadahay fasaxa waxaa sugnaaday ana almalaa'ikata malaa'igtu yashfacuun xadiidkii dheeraad garanaysaan shafaca almalaa'ikatu wa shafaca alnabiyuun wa shafaca almu'minuun falam yabqa ila arxamu araaximiin kaasuu rabbi subxaana wa tacaala jahanamey naarta ka soo saaraya kullu man kaana fii qalbi midqaalu daratin min iimaan ayb idan malaa'ig baa shafeeca qaado ergeyn ambiyadaa ergeyn mu'miniinta muslimiinta yaa shafeeco qaadi ayb idan falam yabqa ilaa arxam raxim ila ay gaadho haddaba malagtaba bari waayay malaaigey madaxdaha igaga tagay dheh maxaad nabiga ugu waregeysan jibriil u yeedh oo soo kici malakulmuud iga leexa dhaniyo ayib idan malaa'igtana waxaa caabud ayagana u dhawaaq maxaad nabiga ugu waregeysan waaya wlwliyaau yashfacuun buu sheekhu awliyaduna way shafaaco qaade waa runtii malaig lama barye war soomaaliya malaaigtu iskumaan fiicnayn baan u awliyada isku fiicnaayna ambiyada wale waa saas fasaxa ana almalaa'ikata yashfacuun walawliyaau yashfacuun kama boodan fasaxa maxmed waad maqnayd oo fasaxa sumana aqriyin ah. wal afraad oo ii dambaysaa ma sugto mehermala fasaxa waxaa saa ku sugnaaday ana almalaaikata yashfacuun wlwliya wa ana alwliyaa yashfacuun wliya waa shafaacada wa shafaca almuminuun wey culammadu shuhadadu muminiinta sulaxada awliye wey weli khaasa anagu malihin toban jeer ka badan baan kuusoo sheegay weli khaasa haddaad maqasho waa madhab ahlu shirki wa ahl baail wey muslimiintoo dhan baa awliye ah nin kastoo rabbi ka cabsada alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wa kaanuu yattaquuna can ashirki waalmacaasi wey iska ilaalin jiray shirkiga macaasida idan awliya koobanoo bar leh sumad le qoysna ka dhaato la yaqaan ma jirto ah, sayid baa la kala dhaxlaaya awliyaha waa shirki bilowgii wey bal nabigu kuwuu ka dhashay buu intuu maalin madiina saa uga baxay buu yihi hebelow ina haaulaai waxay moodayeen inay gacalka yihiin laysuu biwliyaai kuwaa gacal iyo awliyaimaha inamaa awliyaai الله wاlmuminuun iyo almuttaquun riwaayo kale inta alla ka cabsata ee rabbi caabuda awliyai aniga gacali ah idan miisaanku miisaanku waxaa weeye altaqwa wa cadam الshirk laakiin haddaad maqasho sayid hebel iyo hebelkaa xuseen baali yaale iyo mid soo booday iyo hawlahaas waa nin doonahaya inuu qoorsagaaro kugu qabto bacaadka kugu camajuujiyo ka dhegaysanay war jira ma wlafraatu ceelalyaduna yashfacuuna way shafaac qaadeen carruurtii kaa horraysay faradku waa ruuxii kaasii horreeyey ee cidu markay soo socoto ninka ceelka sii taga soo mataqaan ee darka sii hagaajiyey ee ceelka sii hagaajiyey wax sii xalxale ee haddii wax la malaasayo meesha dhoobadii kusii xidhay wixii kala jabay iyo suurt suurta sii hagaajiyey nimankaasaa farad la yihahdaa idan marka carruurta yarayday hortaagi sakiirtay waxay kaaga soo horreeyeen jannada way ku sugahayaan aabbahay awey hooyada awey ku ka dhumi mayso kusoo qabanhayaan kadibna rabbi bay la hadlayaan subxaana wa tacala waa ergeynhayaan bal nabig wuxu sal ilmaha dhiciska ah hooyadii xuduntu intuu ku jirto jannada la gelahayaa ayb soo raadsanaya ka yarka saqiir dhiciskaaba iska badaa mid noone dhiciskaaba ka daran marka haddii malaa'ig shafeeco qaadi oo ambiyadu shafeeco qaadi oo carruurta yararka ay hawsha iyaguna qaybtooda qaadan hayaan oo shuhaadada culammadu maxaa nabiga ugu wareegaysa daad run oon musiibo kale ku haysanin midda kale intuba in la weydiista ma banaano laa malaa'ig walaa wiil yar oo dhintay walaa nabi walaa rasuul mamnuuc waa shirki waxaad tidhahdaa ilaahu shafeecada dadka ahlu khayrka ha iga qadin malaa'igta teeda ta nebi maxamed ta awliyada ta culammada ta shuhadada warkaa war saxan wey laakiin haddaad dhawaaqda alkhitaab ligayri الnabiy alghaa'ib ligayr اllahi alghaa'ib ama almeyit xayee kaa maqan eedan kula joogin iyo meydka dhintay khitaabka ku wajahana waxqabadkaahi shirki wey ilahay baa hawshaa iskale subxaana wa tacaala ataquulu waxaad leedahay buu hi haddii hawshii ay khaas noqon weyday ina allaha acطaahum shafaaca faatlubuhaa minhum dheebu waa yahay maadaama nabiga aysan khaas ku ahayn waxaad leedahay carruurta yararkaa ah shafaacadoodi waan dalbahay malaa'igta baan ka dalbahay awliyadaan ka dalbahaya ataquul ma waxaad leedahay ina allaha acطaahum shafaaca ilahay baa erge iyo shafaaco siiyey faطlbhu waxaan ka dalbi on ka doonayaa minhum faطlubha shafaacadii baan dalbi minhum min alأwliyaaءi واlأfraad واlmalaa'ika fain qulta haadaa saa haddaad tirahda anuu qultuba ii qoray qultaba fiican fain qulta haddaad tirahda haadaa midkan kada oo tiraahdo awliyada iyo afraada caruurta yararka iyo ambiyada iyo culummada iyo shuhadada iyo nabiyada waxaan dhaafi ma jiraan kulli waa baryahaya rajacta waxaad u laabatay bu ila cibaadati saalixiin waxaad u laabatay shirki warkaad waa cad yahay noqotay ma wixii aan kaa celcelinaya baad dhex fadhidaa hebelo waxa lagaa kari laya maxeedaa salkeedaa bu ihi waaba dhex fadhidaaba rajacta waxaad u laabatay ilaa cibaadati الsaalixiin kuwa sheegay fi kitaabih idan maxay kufaaru quraysh ku gaaloobeen cibaadatu الsaalixiin waan soo marray iyadoo iska cadado banaanka taalla jin iyo malaa'ig iyo awliyo iyo ambiyo iyo sulxo bay caabudi jireen bimacnaa cibaadadoodana maysan ahayn waxaan barye ka ahayn waa la yaqaana warku macruuf weeye wuunu sheekhu soo sharxay annaguna waanu soo tilmaana wxuu meesha ku jiray idan marka warkaad waa ku dhammaaday wey wa in qulta haddaad tiraahdo la bari mahayo kulligood kulligood baryi mahayo oo awliyada iyo malaa'igta iyo carruurta yararka iyo shuhadada iyo culummada shafaaca ka raadeen haddaad tidhaahdo batala qawluka warkaadi waa bilaash markaa warkaadi waa buray aad muxuu ahaa actaahu llahu shafaaca wa ana adlubuhu mima actaahu llah warkii aad ka dhigtay shafaacadu inay mid xugum iyo xaq khaasoo nabigu leeyahy ay tahay keligiina uusan dhaafin ood markaa sheegatay inaad nabiga wixii xaqi rabbi siiyey keligii aad ka raadsanayso waa ka kac markaa bilaash wey maxaa yeelay laba mid un wey inaad tiraada nin kastoo axad kastoo shafaaca rabbi siiyey waa daba istaagahaya malakan wa nabiyan wa rasuulan wa waliyan wa saalixan wa afraatan yacni sabiyan waa daba istaagahaya warka haddaad tirado warragga waxaad u laabatay ilaa cibaadati saalixiin haddaad tiraada maya anugu kuwaan ku leexanay malaa'ig iyo awliye iyo sulaxi iyo shuhada kuma jir iyo yar oo sakaraad wada xab eh kuma jire nabiga uun maxaa yeelay nabiga waxaa weeye shafaaca rabbi gooni u siiyey tiina batala qowlka maxaa yeelay waxaan sugan in shafaacadu ay caam tahay ayib batala qowlk fa in qaal shubha toddobaad wey warku waxaa weeye shafaacada nabi maxamed uu ilaahay siiyey siintuu rabbi siiyey in asaga laga barya keeni mayso bidaliil ninka qaniga maalqabeynka xoolaha yaa siiyey allah baa siiyey inaad barid ku bannaan tahay xaaraan wey adoo in baahi aysan kuu geenin faqri mudqica aw xaaja faa'iqa aysan kugu dhicinoo hawl cad bannaanka aysan yaallin inaad ruux weydiiso xoolihii rabbi siiye xaaraan wey masalat alkhayr kabiira min alkabaa'ir haddayn daruura iyo xaajo jirin tayib idan marka warkaa la ilaahay baa siiyey maadaama uu rabbi siiyey wax rabbi siiyey baan ka tugaya baatil wey ayib haweenay intaa u tagto madhihi hadda idhib xoogow maxaan ku dhahday xoolihii meesha yaala soo bixi dahabkii keen maxaa yeele dahabki baa baasiya waa ka baryahaya idan wuxuu rabbi bixiyey iyo su-aashu iskeeni mahayaan isma laaziman rabbi baa bixiyey rabbi bixiyey baana ku diiday oo ku yidhi ha weydiisanin maxaa yeele nabigu ma awoodo asagu ma laha allah iskale shafaacada allahna siiyey shuruud baana lagu siiyey idan ashafaacatu lilambiyaai wlwliyaai wasulxa waa shafaaca muqayada la mulaqa shafaaca muqayada weeye idan rabbi bay u baahan tahay labo dadka loo shafeece qaadi waa in loo magacaabo saddex waa inay muwaxidiin yihiin dadka loo shafeece qaadayo idan famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin mushrik shafaaca shuqulkuma laha warka marka haddiiba adduunyada yareeda la isku diiday maxaaba hawlaha kala geliye wey marka waa hadal baatila caqlan wa naqlan caqlan waxay ku tahay ruuxu wax kastoo rabbi siiy in laga baryaa ama la weydiistay ma banaano wixii sharcigu fasaxin baa la weydiisan karaa sidoo kale in nabigu sal ly slam wuxuusan gacan ku haynin la weydiisto oo alla leeyahayna waa shirki ducaau hayr illahi wey fa in qaala hadduu yidhahdo shuba toddobaad ana laa ushriku biاllahi shay-an xaasha wakalla walaakin aliltijaa ila asaalixiina laysa bishirk shubas kale wey wuxuu yidhi ana laa ushriku billah anu ilahay uma sharigelin mushrik unbaad la boodi wiilkaadaan yarkii un xaashicadaha watay marka maad aragto rag marqaansanoo jidbaysa adhihi mushrikiin baa tii war shirkiga aad gacanta ku wada la ordisa dhankaad iga saarta mushrik mi anugu muwaxid baan ahay kaab kaab baan hawshan soo gaadhnay ayib ana laa ushriku billahi shay-an idan mogta wax sheegashadu in kunta muddaciyan waxaa la yidhi fadaliil wain kunta naaqilan fasixa idan haddaad hadal ruux ka soo guurinna hadalku inuu ruux ka sugan yahay baa lagaa rabaa haddaad wax sheegatana daliil baa lagaa rabaa waxaad tidhi boorsada anaa isgalayanta meesha taal haddaan kuu dhiibno adduunka rogman haya waxaan leenahay waad sheegatay laakiin dhib ma lehe caddayn u keen bayinaa lagaa rabaa haddii aad tiraado hebel iyo hebel baasaa saa yidhi sanad baan ku weydiinaynaa hebel maan arag xaggee ku yidhi kitaabkay ku qoran tahay cajalkay ku duuban tahay yaa kaaga soo tabiyey idan iska tiraado anugu mushrik ma ihi waa iska dhib yar tahay gaalka ugu gaalsan maanta inaa muslim baan ahay wax culaysa kuma hayso ayib wakiila qur-aankan waa naqanaa a ah, buush iyo baler waa qur-aankan waa naqanaa ninku weynaaya mid muslim baa iska salaad arkaysan bay la maanta wada tukanayeenba bishan maxaad ku gaadhayba waa isku xidheen miyaad aragtee warlaan baa idin haysa niman adduun rogmaday baad maraysaa annaguna suufiyaan ka dhamaan lana naftiina haysaa magadaa warkeeda taas jooji taas jooji ana laa ushriku bilah shaya adiyo cabdiraxman waa idin kicin doona xagga idin keeni doonaa idinka hadalku wa idinka xidhan yahay ya nimankan hoostaygaga naman yahin waxunbay hoosta ka soo tuurahayaanoo waa ka dhaqaaqi laayaba fain qaala hadduu yidhahdo ana laa ushriku billaahi shay-an xaasha wakalla xaasha allah hufan weeye xaashaa marna ficil bay noqotaa yacni istinaa'i ah marna xaraf bay noqotaa marna waa ism tanziihi ah bimacnaa macaad allahi bay la mid tahay xaasha allah hufan weeye oo inaan mushrik noqdo ka hufan anagu inaanu shari yeela ka hufan asaguna shirki ka hufan waa isberiyeelid wey waa tabri ah wakalla walaakin buda aliltijaa u miciinsiga la miciinsi bada loo loo xaydo ila saalixiina awliyada xaggeeda laysa bishirkin buuri inaan kaalmaystoon miciin bado agga awliyada agga isku yarbuso war shirki ma aha buuri maxaa shirki ah inaan sanam usujuudo sanam ma aha de inaan qabri usujuudo ma aha in nabiga qabrigiisa loo sujuudo ma aha awliyadu qubuurteeda ma aha in loo sujuudo kaa xataa shirki ma maxaa shirki ah sanam weyn oo hubul iyo laati cuza iyo isaafi naaila iyo manaati iyo kuwa in loo sujuudo wey idan warka iska ilaali sababka shubhadan sababkeeda sababka keena waxaa weya waa aljahlu bimacna shirki wey shubhadan sababka ka dambeeya waa aljahlu bimacna shirk shirki waxa la yidhaahdaaba laysku hayaa umaba la fahansana maaa shirkaan la fahansanay maxaad kaga jawaabi jawaabtu waxaa weeye waxaad ruuxa weydiisaa shirki maxaa la tiri awliyada in loo muciinsado oo loo cararo oo loo cabta ma aha shirki aad tiri maxaa shirki ah shirkiga cadde wuxuu ku soo uruursanhayaa inuu yidhaahdo waa inaad aaminto ilaahay cidanka inay wax abuuri karto khisqi keeni karto nafci iyo dur halk tawxiidu rubi u gelahayaa doqonnimadiisa meel ay kufaaru quraysh u anfici waayey buu hadda asagoo qarnul cishriin marahaya ku dhagaaya waxaad cishriin marahaya ayib faqul lahu waxaa ku tidhahdaa buu idhi sheekhu idaa kunta haddii aad tahay tuqiru mid qirsan أن الlaha xarma الشhirكa أcظma min تaxrيm الزina وتقir أن الlaha laa ykfirه fma hda الأmr اladي xarmh الlah وdakra أnhu laa ykfirه fainahu laa ydrib madmuunku waxaa weeye war ninkan kule awliyada xaggeeda in la aado shirki ma aha bal horta shirki ha la weydiiyo annagu shirki waxaan soo nidhi oo noo cad oo shareecada noo caddaysa wax kastoo rabbi mudan yahay oo cibaado ah sunno ha noqoto waajib ha noqdo shay kastoo cibaado ah ilaahay khayrkii in loo ilo lala aadayo waa shirki alla in lala aadana waa tawxiidun waa ikhlaas haddaba baryadu cibaada ma tahay mise ma aha idaa sa'alta fas'al illaah wإida sأlka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwaة اdaaci udcuu rabkum tضaruca wkhufya adducaaء huwa اlcibaadة وقال ربكم ادعوني استجب لكم idan ducaduusa cibaado ma ahaa nabiga in lala aado ama owliya lala aado waa shirki iyo khuruuj min almilla weeye ayib cibaadada noocaas idan warku war bannaanka yaalla wey lianno cibaadadu ama ha noqoto sunna ha noqoto ama ha noqoto cibaada farad ah ha noqoto shaygu ma habata annahu cibaada ilaahayna amray rabbina rasuulkuna caddeeyey ilaahay hayrkii adilada waa shirki iyo kufri akbar mukhrij min almilla shirkiga asqarka ah waa wasaa'il iyo daraaci turuq muwasila ila shirki alakbare ma aha cibaada madax bannaan yan kaa hoos bixin baasho idan wuxuu le sheekhu leeyahy weydii waxaa weydiisaa maa huwa tacriifu shirki idaa kunta haddaad tahay tuqiru mid qirsan ana allaha xarama shirka acdama acdama min taxriim الzina ilahay inuu xaaraam yeelay shirkiga taxriim weliba ka weyn zinada ina shirka la dulmun cadiim inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanة wma'waahu الnar afalam yasiiruu filadi fayanuruu kayfa kaana caaqibat اladiina min qablihim kaana min qablu kaana akaruhum mushrikiin suurat ruum iyo mcankabuud qul sirumiyay ahayd waxaan rabaa tacliilka qolyahan lagu halaag caaqibat اladiina min qabl waa maxay kaana akaruhum mushrikiin idan tacliilkay la rogmadeen waxaa weeye waxaa loo halaagay inay mushrikiin ahaayeen idan dembi ka weyn laa qatlu nafs wala zina wax dembi oo ka weyn rabbi lagu caasiyo shirki ma jiraan xadiidka cabdullahi mascuud fi saxiixayn ayu danbi aclam cinda allah an tajcala lilahi niddan wa huwa khalaqak waa garanayso ina shirka la dulm cadiim wey wa tuqir aad qirsantaha ana allaha laa yakfiru shirkiga rabbi inuusan dhaafin soo ma qirsanid bal waxaa khilaaf ah shirkiga asqarka xataa mal dhaafahaya ibnu taymiya lahu qowlaan mar wuxuu yidhi shirkiga asqarka ah wuxuu ku xugmaya kabaa'iru dunuub waa la dhaafi karaa biduuni tawba waa la dhaafi karaa ayib waa taxta almashii'a wa yakfiru maa duuna dalika yuu ku jiraa marna wuxuu yihi maahe cumuumku ku jira in allaha laa yakfiru an yushraka-daasuu ku jira ilan waa shirkii asqarkiiyo akbarku waa nisba kolba u laabanaya ficilkii iyo dembigii intuu leegi u laabanaya laakiin maadaama uu shirki yahay oo ilaahay meesha cid kale wax lala siiyey oo meeshii lamaani iyo wadaa ka soo baxay marnaba la dhaafi maayo laakiin shirka alasar wuxuusan keenayna aakharo atakhliid fi naar atakhliid fi naar ma keenahayo wuxuu uhi sheekhu markaas aaminsan tahay shirkigu inuu zinada ka daran yahay rabbina u weligii dhaafayni famaa hada alamru arrinkan muxuu yahay alladii arrinkaasoo xaramahu llah rabbi u xarimay wa dakara uu sheegay annahu laa yakfiru bimacnaa shirki iyo tacriifi wey rabbi xaaraam yeelay ee marnaba la dhaafaynin dunuubtoo dha ka weyn muxuu yahay fa inahu laa yadri ma yaqaan buu shirki wuxuu garan ma inuusan gelin waxa u daliil ah hadalkiisa hore ee tacbaanka yidhi fa ina aliltijaa'a ila saalixiina laysa bishirkin ilaahi bijilaani gawth اlwaraa ajirnaa min annaari jud bilmuna baa la odhan lagu xadarin jiray nimanka reer galbeed warkooda ilaahi bijilaan ilaahay wajilaane sababkiisa gawth اlwara jilaankii adduunkao dhan baa u gargaarahaya gawth اlwara unkao dhan buu u yahay nin u gargaara waa khiyaath اlwara marka waxa lagu leeyahy anagu awliye ma barino ma tugno nimaan hawsha la soconin baa lagu siraa xataa insaankii maaha malaa'igta koleeda jilaane baa ka sarreeya oo kulligood u gargaarahaya ajirnaa min annaari jud bilmuna inta dambe ilahay baa la baryahay ogo had jud ajirnaa min annaar ilaahu naarta naga kori oo naga badbaadi jud ku deeq bilmuna waxaan rajaynay allaw noogu doqona si waxaan idadiilanayna war garartay wey inta hore wey shirkow shirki ka u weynaa ilaahay lagu caasiyey baa ku jira majilani baa qawsul waraa mise waa addoon ilaahay ka mid nin xambali oo qarnigii lixaad ama shanaad ah baqdaad iskaga geeriyada oo meel iskaga duugan oon adduun ka warqabin yaa lagu leey wa qawsul waraa ayib rasuul allahi maali min amiiri rasuul ma maali min dhahiiri rasuul اllahi ma li min nasiiri rasuul اllahi ma li min mujiiri siwaaka yujiiru min kurabi shidaadi waxaadiyada aan qaadi jiray bacd almaqrib ilaa cishaha xerta waxaa leeyahay dad bacd alcishiya maqrib intu dhex xaadiyada qaadaan biilku idiin gamin maayo meel idinku jeen la waay maayo irsaaqadu diyaar wey nafta nagaga bixi jirtay haddii la baajiyana cashiruhu ka kac bay noqon jireen waxaa lagu dhihi marka ilahay khayrkii lama beryi jirin hadduu ninku cid imaamusan adigan ma jirto ilahay kuma jira baabkiisa rasuulka amiir meesha ka ah rasuul allahi maa lii min ahir dahir almuciin muciinaan adiga kahayna melihi rasuul allahi maa lii min nasiirin adiga kale melihi rasuul allahi min mujiiri ruuxii koriya melihi badbaadiya siwaaka adiga aan ka ahayn min kurabin shidaadi xaggee u socotaa laa kufaaru quraysh baan shirkigaa gal noocaas laa kufaaru walaa abu jahl wa mushriki alcarab shirkaaga maysan gelin noocaas caruurkaas intii taarikhdooda la bara laga soo helo shirka noocaas oo kale ah or misk maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ilaahi zulfa markii xooguu dakar yimaadii culays u iskaga tegi jireen waidaa masakum aduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin idan waxaa hadhown lagu odhanayaa maya maya ummaddaad weeraraysaan dadka iska gaalaysiinaysaan uu ninkan ku le rasuul allahi maa li min mujiirin siwaaka yujiiru min kurabin shidaadi xaggee u socotaa jihaad waxaa tihi waa kawsul wara addunkao dhan buu roob ku keenaa haddii la waayan adunka waa rogmanhaya ayib oo nabi maxamed intuu xilliguu jooga muxuu adunku rogman waayo oo agee kawsul wara jiray ayib dhibkaasaa iska jira <clears throat> sheekhu muxurku wuxu uhi faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa leanna waa jaahil ma yaqaana shirki wuxuu yahay faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa kayfa tubari'u nafsaka naftada seebaad oga beriyeeli ood oga tokooraysaa min ashirki shirkiga oga hufaysaa wa anta laa tacrifuhu waa runtii shirkiba ma taqaanida waxaadan aqooni mihiisaad kudhigi kartaa wuxuu markaa taqaano ood iska ilaaliso baa la iska riixi karaa waxaadan ka warqabinba oon tacriifiisa kuwa cadin oo dhax fadhido mi ihi kaa socon soo sheegnay khilaafka u dhexeeya mushrikii zamaanina wa muwaxidii zamaanina u dhexeeyaay inuu yahay tacriifu alcibaada wa tacriif ashirk shalay habeenki maalinka u dambeysay baan soo soo sharxnay waxba kaga noqon mayno am kayfa yuxarimu allahu calayka hada wayadkuru anahu laa yakfiruhu walaa tas'al canhu walaa tacrifhu atadunnu ana allaha yuxarimhu walaa yubayinhu lana war cad weeye waxaa tara hor marka koobaad ni xanuunsan baa tahay weerar horta weerar waxaa weye weerarka koobaad horta waxaadan aqoon oon kuwa caddayn ma ihi kuma sifaysni ma arag ma urinin kaa socon mayso horta ma in laga fadhiiso walaa taqfu maa laysa laka bicilmin wey midda labaad am kayfa yuxarim allah amase ilaahay see buu xarimhaya alayka dushaada haadaa shirkigan ila shirki buu kaa xarimay kuuna diiday oo wayadku rabbi sheegay uu u sheegay annahu laa yakfiru weliba inuusan dhaafayni oo walaa tas'alu canhu walaa tacrifu hadaba waxa wey haddii aad iimaan iimaankaas sheegan iyo islaamkaad sheegan uu dhab yahay wuxuu rabbi kaa xarimay kuuna sheegay inuusan rabbi marnaba ku dhaafaynin maxaad la baran weyday oo culammada u weydiin weyday oo cilmigiisa u yeelan weyday saad iskaga ilaaliso walaa tasal canhu aadan u weydiinaynin weeye an walaa tacrifu ad aggan aadan u garanayn idan waxaad tahay mufarid nin xadgudbay oo gaasiray baa tahay jahligan haddaad ku dhacan lagugu cuurdaari maayo wy maxaa yeele cilmigii banaanku yaallaa wadaadka kugu sokeeya dhii karta wa shirki alla ii shirki maxaa la yihahdaa cibaada maxaa la yihahdaa rabbi muxuu mudan yahay rasuulku muxuu xaq u leeyahay ilaahay uunkiisa la kala saaragu waa masalo basiid ah hal saac baa lagugu sharxi karaa ayib musiibada ku haysata marka waxaa weeye atadunnu waxaad u malayn buu sheekhu yidhi ana allaha ilaahay yuxarimuhu inuu shirkiga kaa xaaraamila kuna diiday walaa yubayinhu lana laba mid weeye in aad adugu xadgudubto oo munfarid tahay ood gaabisood gaasirtay oo wax rabbi sharxo caddeeyey aad cilmigiisi raadsan weyday dalbi weyday baran weyday iyo in rabbi waxaan kaa xaaraamiyey xaggana usan ku caddayn labadaa marka kee saxan waxaa saxanta horaa saxan oo waa maxay rabbi waa kuu caddeeyey waana kaa xarimay wuuna kuu sharxay adaa baran waayey ayib walaa yubayinu lana idan ruuxan waa mufrid kanoo kale loguma cudur daaro jahli midka noocan ah wuxuu baran karay culammadana heli karay ka indhalaabee sidaana shirka ugu dhacay surka lela tagahaya dee tabar loo helo haddii loo waayo intuu hadda nool yahay mushrik weeye markuu dhintana rabbi bay si uxun xisaabtamahaya sidaas wey maxaa ruuxa bini aadamka ah maanta doona meel inuu project ama mashruuc yaroo business sameeyo habeenno u fikirhaya habeenno dhan khubaruu raadsan niman ganacsadu raadsan qaraabuu raadsan saaxiibbuu raadsan wuxuu leeyahy meeshan maxaa la gelin karaa intaasoo hantiyaa la gelin karaa haddii la geliyo maxaa ka soo bixi boqolkiiba intaasa la faa'iidiyey meeqa sano ayay faidada soo baxaysaa maxay dhib oo ay leedahay xaggee wax kaga soo boodi karaa dawladdu maxay canshuur qaadaa waddada u fududoo la soo mariyaa naftaa ka bixi yaxsib laha alfa xisaab aad buu xisaabtamahaya waa shilin yaroo xun ugu qaata meel kastoo dafeeta iyo dhaawac ka soo boodi karo wuu iska awdahaya dariiq kasta oo hantida iyo mashruuca ku baasi karo ku guulaysan karana wuu la imanaya wuxuu aakhriyo adduun lagu kala bixi lahaa ee ayaatiinkiisi mustaqbalka aakharana u dhaqaaqi maayo wuxuu naar ku mudan lahaa baran ka fogaan maayo cilmigu kaga fogaan lahaana la iman maayo wuxuu janno iyo khayr ku kasban lahaa cilmigeeda baran maayo sidaas wuxuu rabaa inuu janna ku galo naarna kaga badbaado taa socon maysa mogta waxaan soconayna wey ayib fa in qaala hadduu yidhahdo ashirku markuu jaahilka ahaa barkii hore wey hadda haduu shirki waan aqaana wa la yihahdo anaa kushaaci ka dhegeyso ma shirkibaad weydiisa waa lagu yaqaana waata fa in qaala hadduu yidhahdo ashirku waxa wey cibaadat اlasnaami sanamyada iyo taallooyinka in la caabudo jamcu sanam sanamkuna waa taallada shayga suurada la wey shayga taallada intii laqoten weliba la suureeyey suuro bini aadam ama suuro xayawaan loo sameeyey baa asalaan sanam loo yaqaana waxaa ka guda ballaaran wahanka wahanku waa kulu maa cubida min duuni اllah sawaban kaana insan aw jinan aw jamaadan aw ama magacba ha noqdo doono kul maa cubida min duuni اllah alxaafid bn cabdil fi tamhiid waa cadeeyey kul maa cubida min duni اllah fahuwa wasan amaa sanamku waa wasanka qayb ka mid a oo ah markuu shaygu taalle iyo suuro leeh ayb idan doqonnimadiisu wuxuu le shirkigao dhan buu soo kooba wuxuu shirkigu horta ma fara badno baalkan aad ha ku istaagaan ku haystaan adduunku ma wada miinaysno hal meel buu shirkuu ku egyahay waa maxay waa in taallo iyo sanam weyne meel yaal la caabudo warka ma fahamteen hada huwa nabigu wuxu uri sal ly slam ashirku fii ummatii akhfaa min dabiibi dabiibi namli cala safa shirkigu iyo gaalnimadu ummaddeeda say ugu dhex jirtay ee looga baxsan karin dhurcaso ama quraanjo ku dul socota dhagax sibsiba waa ka qarsoon yahay daf bu kusoogl maru kusoogl mataqaanid adoo tukanhayo iska fiicnaa baad arkaysa wadaad agga fadhiyaho sheedda kaa firinhaya salaadii baad qurxinaysaa shirkaad ku jirtaa salaaddii aad tukanaysay baad qurxisay iska jiiday maadaama aw hebel sheedda kaa firinayo mushrik fii shirki riya baad ku dhex jirtaa idan bahalku marka bahal <laughs> kaafig ma aha taalle meel taallo unbasa haddaad ku eegtay shirki saab ma aha shirki waa ka ballaadhanya marku nabigu saa u sharay abu saciid rag badan baa nabi maxamed barka de waa meel kasuba taagan yahay maxaanu kaga badbaadaynaa markii nabigu ducada baray ee yidhi waxaad ku ducaysataan ilaah waxaan kaa magangelaynaa inaan kuu shariig yeello anagoo garanayna waxa inuu shirkiya waxaan kaa waxaan dembi dhaafna kaa weydiisanaynaa wixii aan kugu shariig yeelay annagoon ka warqabin midna alla waa kaa magangalay midna alla noo dhaaf idan bahal saa saxaabadu u yaqaaneenoo wakay cumar odhan jiray ينqd الإسلاam curwaة curwة إida nashaأa fi الإسlaam man laa yacrif الjaahiliya islaamku qodob qodob baa loo dubin oo u baabi'i doona oo xaqi iyo baailkiibaa isku malaasmi doona la kala garan waaye goorma markay ummadda ku soo biiraan da iyo eyni ama shirki jaahiliya aqooninba war maxaa shirkia maxaa jaahiliyaa maxaa islaan iyo diin saxiixa maba kala yaqaanaba dhexboodkaasu ku biyoolow loo diqoo lasii ordun buu yaqaanay idan saasuba moodahaya islaam hadhow ninkan waxaan iska daana bur buu ku lafa bixinaya idan musiibo wey wuxuu yihi marka fain qaala hadduu yidhahdo ninkii mushriga ahaa ashirku cibaadat asnaam wa naxnu annagu haddaan nahay muslimiinta maanta jooga ee wahabiye ka soo horjeedana laa nacbud اlasnaama asnaam ma caabudno taalooyin iyo xaawataagay dhagax tuur in abdilxasan midnaba annagu ma sujuudno ayb maxaad naga rabtaan faqul lahu sheekhu waxaa ku tirahdaan niyo dhibba ma lehe hadalkaas sheegtaa baan raaci kaada badana waa loo gogolbadayaay maa macnaa cibaadat اlasnaam sanamka caabuditaankiisa la caabudo maxay tahay cibaadada asnaamta laftiga shara iska badaaba shirki ka soo hadh cibaadat اlasnaam ii sharax atadunum waxaad u malay annahum kufaaru quraysh iyo carab yactaqiduuna inay aaminsanaayeen ana tilka alahshaab geedaha meelaha qotamien jamcu khashab khashabkuna waa dogobkii geedaha meelaha la qotamiy ana tilka alakhshaabi dogobyaha waaweyn iyo walaxjaar dhagaxyaanta meelaha la qotamiyey takhluqu wa tarzuq wa tudabiru amra man dacaaha waxaad tiradaa buu ihi asnaamtii ay kufaar quraysh caabudi jirtay cibaadadii caabudi jira maxay aydhi sharax ma waxaad u malayn inay mushrikii alcarab aaminsanaayeen geedihii iyo asnaamtoodii iyo taallooyinka meelaha ay qotonsadeen inay carabtu aaminsanayd sanamka hubla inu wax abuuri karo inuu irsaaqad keeni karo inuu roob keeni karo inuu abaar iyo qamaacir ridi karo in colaad iyo balaayo abuuri karo inuu cudurra sii dayn karo inuu caafimaad keeni karo inay aaminsanayd maad buu mise hawsha adugu aad samayso koon bay samayn jireen oo wa tudabbiru ay maamusho amra man dacaaha ruuxi baryay ee u yeedhay ee tuugay talidiisa ay maamulayso hadduu dhahaa dhahaa waxay aaminsanaayeen hubul iyo laati iyo cusi iyo manaata inay yihiin yakhluquun wa yarzuquun wa yanfacuuna wa yudabiruun lahum اtasriif watadbiir hadduu yidhaahdo fa haadaa waxaad tidhahdaa warka aad sheegtay yukadibhu lqur'an qur'aankaa beeninhaya qul man yarzuqukum min alsamaaءi wاlard am man ymliku الsamca wاlabsaar wman yukhriju اlxaya min almayit wayukhriju اlmayita min alxay fasayaquunu allah qul afalaa tattaquun qur-aankii dareeri sidaa ahaa quliman alardu suuratulmu'minin dhammaadkeeda sii daa akhri qur-aankao dhan baa ku beeninhaya wey oo qur-aanka muxuu caddeeyey asnaamta iyo geedaha iyo waxay meelaha carabi qutunsatay inay iyagu sameeyeen waxba aysan ahayn waa ogaayeen laakiin asnaamta iyo taalooyinka waxay tusaale u ahaayeen iyo magacyeel u ahaayeen ambiyo hore iyo owliye hore iyo sulaxo hore iyo ahlu khayr hore halkaasaa magacii iyo xusuustii laga dhansanhayay taalooyin taallo waa dikriyaad haadii asnaamtu dikriyaad bay ahayd xusuus qor iyo album bay u ahayd ay ku xusuustaan hawlihii hore sidoo kale waxay aaminsanaay inaysan waxba qaban karin sidaa darteed markaa ishu dhiigto oo naftu u yaabaan bay iskaga tegi jireen ayagaa marka ku dhaamaba idan wa in qaala hadduu yidhaahdo shubada marka waxa shubadu waa waa xasru shirki fii cibaadati اlasnaam shubada horena sababkeeda wuxuu ahaa keenay aljahl bimacna shirk tanna waxaa keenay xasru shirki fi cibadat asnaam waana khalad shirki waa acama min dalik ayib waxaana ku soo ururisaa xaq kasta oo rabbi mudan yahay oo cid kale loo mereeya waa shirkun wa kufr sababan kaana markaa asqar aw akbar ayib wa in qaala hadduu yidhaahdo huwa man qasada khashabatan aw xajaran aw aw binyatan al sanabiyatan bu muxuu qoray binya ha aw binyatan calى qabrin aw gayrihi yadcuuna dalika wayadbaxuun lahu wayaquuluuna inahu yuqaribuna ilى اllahi zulfa wayadfacu اllahu cana bibarakatih aw yucطina bibarakatih warkan waa kana wain qaala hadduu yidhahdo waa jawaab labaad buu keenay jawaab labaad buu keenay oo wuxuu yidhi shirkigu ama cafwan cibaadatu asnaamku waxaa wey huwa man waa duul qasada u qastay khashabatan geed bu aaday iyo dogob aw xajiran ama dhagax bu u qastay aw binyatan dhismu iyo dhismu u qastay darse iyo daash iyo qubad iyo maqaam benya bunyana waa akhrin karaa aw binya calaa qabrin ama dhismo qabri lagu dhisay buu aaday qabri weyn baa dhismo lagu dhisay bunyadaad u qasatay dhismihii baad aaday mundulkii baad gashay darsadii iyo baad fadhiisatay ku khalaaweysay u qasaday ama dhagaxii laftirkiisi أو hayrihi aw aw bunyatan calaa hayri qabrin yadcuuna daalika iyagoo baryahaya qabrigaas iyo khashabkaas iyo dhagaxa iyo dhismaha oo wayadbaxuuna lahu u gowracahay oo wayaquuluna odhanaya innahu dhaguxu iyo geedku iyo binyadan calaa qabriga ah yuqaribna wuxuu noo dhoweyn ilallaahi zulfa dhawaasho zulfa hiyo wyadfac اllahu rabbi nagaga difaaco nagaga celin canaa xagga iyaga bibarakatihi barakata alkhashaba wاlxajar aw yucطina rabbi wuxuu nagu siin bibarakatihi wey hadduu yidhahdo cibaadat asnaam waxaa weeye cibaadat اlasnaam waxaa weeye e inaad geed iyo dogab u qasado oo dhagax u qasado oo dersi iyo daash laga duldhisa qabri ama meel kale u qasado adoo baryahaya geedkii xaggana aaminsan in qabrigan iyo dhagaxan iyo taalladan iyo daashkan rabbi kuu dhoweyn xaggana barakadiisa rabbi kaaga difaaco xumaanta iyo cuduradii iyo balaayooyinka soo socda kaaga xijaabo sidoo kale roob iyo namad lagugu siiyo haadaa huwa cibadat alasnaam buu ninkii sheekhu wuxuu dhaha faqul waxaad tidhahdaa sadaqta run baad sheegtay waad ku habsatay cibaadat alaslaam haadihiya intaa ma la samayn jiray min samaya soomaaliya marka waa yahay gartaa inu kala goosna miyaan geeda loo qasti jirin waaweyn ayib oon sharadka lagu xidhi jirin oo nadarka lagu xidhi jirin oon la geen jirin lafaha walqalka ilmaha aan la geen jirin oo islaanta dhawi weyda geedaha xarkaha kusoo xidhatay miyuusan jirin qubuurta miyaan dhiig loo gawrici jirin kumaankum kumaankum qabr waxaan xusuustaa anuu maalinkaa ma joogen laakiin la ii sheegay ayib in lagu gawracay hal maalin hal maalin waa hadda waa dhow ninety two gabalahaas taqriiban ayib burburka somalia kadib buu ahaa waxaa lagu gowra hal maalin saddex boqol iyo labaatan halaad oo geela fii yowmi waaxid saddex boqol iyo labaatan halaad baa ku go'day waa hanti dhan oo miisaaniyad dhan agoonta soomaaliyed ba ku filayd wey agoonta soomaaliyeed ku filayd laba taangeen lagu iibin kara eh, lagu iibinsan kara wey saddex boqol oo labaatan halaad ayib intii geela laga soo kaxeeyo sidii hadigii sidii hadigii intii sumad lagu soo dhigo weliba shacaar lagu sameeyo oo laga kaxeeyo gobol baa laba gobol oo kale lasii mara lix boqoloo kilomitr ba la kaxayn jiray goday korkeeda meel udhexaysa adugu eh, bokool iyo eh, u udhexaysa intii geela laga kaxeeyo yaa waxaa la geyn jiray sallaxaad salkeeda ama nabab korkeeda la geyn jiray lix boqoloo kilomitr ka badan baa lasii wada kas halkaas lagu qawracaya ayib sheekha meeshaa fadhiya ina sayad nuura inuu halkaa ka arkaan madaysa haweenku ka dhintay laba guursanin ummulmuminiin wey lami xaaraan wey waxurrima wey gabdha yaryaroo curdaana buu ka dhintay oo isagu qabay maxaa lama guursan karo ummulmu'miniin idan meelahay degan yihiin xaram bay u bixiyaan qubuurta waaweyn xaram baa la yihahda xaram almaki wanabawi yaa lagu fasirhaya diintoo dhan baa la bedelay markaas waxay ku haysan wahaabiyaa dhib wada war diinti baa laga dhaqaaqay wahabiyana war ku kuso noqda idinka garalada wanta war soo noqdo macday ka rabnaa awliyadana ha loo duceeyo waxba yaan la weydiisan nabigana ha lagu salliyo dariiqiisa la raaco maxaa ka fiican qul tacaalow ilaa kalimati sawaain baynana wey musiiba musiibana haysatay ka mid ta waxaad tidhahdaa buu faqad sadaqta run sheegtay wa haadaa kan aad sheegtayna huwa ficlukum wey waa falkaad samaysaan hadda aad samaysay cinda alaxjaar walabniya alatii cala alqubuuri wagayriha war gartaan waxaad hadda samaysaan somaa waxaan ay carab samayn jirtay kufaaru qurayshi iyo mushrikii arab waxay hubul iyo laatiyo cuse ku samayn jireen so waxanu ma aha bal nabigu wuxuu diiday laba nin oo tartamayo deeq ku tartamay in cuna raashinkooda fi sunan abi daawud wagayri laba nin baa ka kaa anaa kaa deeq badan anaa kaa deeq war mid waxaad tahay nin yo nin gacan adago waxaad tahay muxuu ahaaye bakhayla oo midig midigtiisa alla gooye baad inaan maanta adigu iyo deeqsisan tahay inaan kaa deeqsanay hilada baynu kala baxayna nin kasta geeliisa markuu soo ororiyo bilaawgii la booday sababtuba gal ka jaray ilaa labaatan ha soddon haad buu daadiyey midna intii leeg buu daadiyey geela noocaasoo kale a ah, nabig wuxuu lama cunka xaaraam weeye nabig wuxuu diiday in la cuno can tacaami almutabaariyeyn labada ku tartamahaya deeq iyo magac ku tartamaya xoolahooda waa xaaraan ay gowraan lama cuni karo ayb idan ka waran marka ilaahay khayrkii wixii loo gowracay iyo qabri iyo sanam iyo sheekh loo gowracay ayib igu siri maysa aniga bismi illaahi wallaahu akbar meejana aafaysan meejan yaa aafaysan carabba waxay odhan jirtay markay gowracayaan xoolaha iyo markay waraqo eh, ay qorhayaanba bismika allaahumma bismi illahi raxman raxiim aysa ogolen raxmaan wama raxmaan way ku kacsanay raxmaan raxiim ma arkaraa bismika اللهم war bismika allahuma bismi llah abar shirki kaa difaaci mayso inaan shirki ka difaacayna eeg hadda ilaahay bijalana qawd lwara shirki gaalnimo ajirnaa min anaari judbima tawxiid iyo ikhlaas isdaba yaallow marka macluumaadkii oo dhan baa khaldan waa in hawshii dib loo soxo tarkiibadii dib loo ratabo wey wuxuu ruuxu shirku u arkaayey wuxuu shirku u arka wax yaroo sagiiroo meel ku jira wixii kao dhan waaba tawxiid a dhawaashay ka soo ururiyo sheekhu wuxuu yidhi haadaa ficlukum weeye cinda alaxjaar aad kusam dhagaxyaasha agtooda ad ku samaysaan iyo walabniyati guryaha la dhisay iyo qubadaha iyo baladu aamiinka allatii qubadahaasu cala lqubuuri wahayriha ku dul daalla fa haadaa midkan buuri aqara wuxuu qiray anna ficlahum haadaa falka ay sameeyaan ay hadda sameeyaan ay ku kacaan kufaaru qoyshin ay samayn jirta ayagu ay samaynayaan huwa cibaadat alasnaam waa asnaamtii cibaadadoodii iyo caabudkeedii la caabudahayay fa huwa almaluub buuri marka ayib waxaan u qiray waxaan doonaynayba maxaan kugu haysanay war shirkigan waa kii ku kufaaru quraysh nabi maxamed oo dhiiggooda uu ku banaystay kula dagaalame ka leexo waxay soo wareegeysatay waad kusoo fadhiisatay ayib marka faxasala bihada ana ducaaa asaalixiin waliltijaaa ilayhim waxaan leenahay shirkun wa kufrun warku waa soo dhamaaday qaacida meeshan kugu jirta waxaa weeye tagayur اlasmaa ama tagyir اlsmi laa yadulu calى tagyir اlxaqiiqa ayib shayga magaciisa dad ka beddeshay waxay carabi u taqaaneen shirki baad samaysaa laakiin waxaad ogu magac dartay tawasul tacdiim tabjiil اlculamaa tawqiiruhum ixtiraamuhum ixtiraam ixtiraam kaa socon mayso nabig wuxuu ihi khamrada magac baa mar wa magac u horreeya labadeeda waa khamrada hadda waxaa loo yaqaanaa um lkhabaaih baa la odhan jiray waa waa hore waxaa la odhan jiray um lafraax um lafraax baa la odhan jiray hadda waxaa loo bixiyey almashruubaat alruuxiya almashruubaat alruuxiya biir bilaa dembi sumayna maqal waxa magaca laga bedelo waba waxba tari maayo nuxur kale meesha ku jira haddii ya a kuwaas hadda waa lasi waa lasii wadaa magacii cabitaanada kulkulul baa layidhi waayahay idan marka dameer haddii dhar loo geliyo oo loo bixiyo cabdullaahi xasan waa un dameer soo ma shirkigii haddaad u bixiso aad tiraahdo waa tawasul oo tirahdo waa tacdiim oo tirahdo waa ixtiraam nuxurka meesha ku jira waa un shirki wey walow labisa alximaaru hiyaaba khazin laqaala annaasu yaa laka min ximaari wuxuuhi dameer hadduu xiriir soo xidho oo xaragood waxaan odhan laha alla dabeero qurux badnidaa bani aadamku madku korkaa koray fiirsadaan sidooda moogta waxaa ninka ka buuxiya bururtan iyo dameerka afar afar qooblaha ah maba arkaanba wixii waa shirki gaalimo laakin laakiin maadaama loo mariy riinji layaa tawasul iyo tacdiim iyo ixtiraam alculamaa xuquuq muslimiin ahlu qaabuurka xaqoodii qaraabi iyo abaysiti loo mariyey waa ku dhamaadeen laakin waa nafsa shay waxay kufaaru qurays jirtay baa la sameeyaa weliba ka daran wa waxaa la yidhahdaa wayuqaalu lahu aydan mar labaad waxaan ku odhanaya ugu jawaabaynaa qawluka aad ashirku cibaadatu asnaam aad hal muraadaku ujeedadooda miyaa ana shirka makhsuusun bi hada markuu horta qirood dhex fadhiisiiso haddana waxaad kala niqaashtaa lafdigii khaldanaa uu la soo istaagay uu yidhi shirkigu waa cibaadatu lasnaam faqad hadalkaa kala niqaash hadana waxaad tidhahdaa yuqaalu aydan waxaa lagu odhan qawluka weedhaadi aad tiri ashirku cibaadatu lasnaam shirkigu wa in asnaamta la caabudo hal muraaduka ujeedadeedu miya ana shirka gaalnimadu iyo ilahay in loo sharig yeela makhsuusun waxay gooni ku tahay bi hada ay bicibaadati alasnaam masaasaad oga jeedaa misaanaha khal u qaatay ku dheh wa ana alictimaada in la cuskado cala asaalixiina awliya laisku hadleeyo sheekh cabdiyow ilahay ugu hadlayna ariga u xirsi xidh waa kuusoo sheegay ah, sheekh cabdiyow bay tiri ilahay hagu hadlaynine ariga u xirsi habar soomaaliyeed oo adrhigii ay reer soo guray guriyoo laxosaa meeluu degay oo la furtay baa xaynta xero dhaaftay ila waa cusub oon la tusin waya arigu wuu dardaray qoraxdina dhacday waadku intu maqrib u aadam baa ka tukanaya ayadu tukan mayso wax yaaci tukan maya xataa islaantiis ma tukata laga yaaba islaantiis ma tukato gabadhiisu ma tukado wiilkiisu ma tukado isagoo maqrib u taagan bay tiri sheekh cabdiyow arigu wuu xero dhaafaya ariga u xirxir bay gacan kuma jiro wuxuu ihi orod ilahay baa soo dhawayni ilahay baa keeni bay tii shacabdiio ilahay uga hadlaynayni ariga u xirso bay tiri waa la og yahay waa dhacay oo macruufa ma aha wax un annagu aan samaysanayn haddii loo baahana bayinada baa la keenaya wa dhaqanka waa jira sheekh dadku waxay aamineen in awliyadu iyo culummadu ay ka daran tahayba wax kastaba rabbi subxaanahu wa tacaala waa xalim asagu bas dul qaadane awliyadu in yar hadday wax qoonsadaan malagaaba kale wey sidaa darteed ba caamada waxa la odhan jiray markaad culamo la joogtee axkaanley markaad la joogto waxay dhaheen ficilkaada camalkaada la ilaashadaa yani dad wax qaribto war salaada hadlayna ba kudhiga asago intana ku xukumaa wey beenta naga daa xanta camalkaada iyo afkaada waxaa la ilaashadaa camalkaada iyo ficilkaada yani axkaanleyda faqiihu waa ku qabanhaya haddaad naxwooley la joogtana carabkaa la ilaashadaa qaal allaha tacaala kudhi war faacilka kor dhabayn kaara kugu dhacday carabkaada ilaashay dheheen haddaad awliye la joogtana quluubtaada ilaasho quluubulcaarifiin wey nimankaabu uri ah, qalbiga waxay haddaad geliso olio ka ogyihin mafeerahan yarka saableydan waxa ku jiraan arki waaye waabaa lawaabsaday caamo waa la badhay ninku marka uu wuxuu ku girgirina waa la tusay maruu yimid baa la raacin jin lagu dariya jin ku shaqaysan jireen ummadda ku rugi jireen isagoo maqamku sheekhi xaman oo meelahaasu dhiban gaar qaba waa rogay siyaaro keenun buu ku hayaaye na dhameeyana dhaafi in gaara kugu dhacday hadhowna yaa sayidii buu dhih wii kan waaa l sayidii ah soodiga shalay xabanhay ma jinkii baa usoo warrama al shalay markuu halkaan marahayo halkaa taagnaa saa saasuu yidhi waryaa isku kaaji marka dib u noqon maayo hadduu tago los angeles iyo raas casir hadduu tago wuxuu aaminsan yahay sheekhu inuu arko marka nafti baa nimanka haysa waa jabsaday la baadhay waa dhammaadeen anagi maal soo marray nin cirka soo demi meeshaad ka gashaan ka galahayahay dadku waa jabeen waa jabeen marka ninku sidaasuba aaminsan yahay wa ana alictimaada marna waxay odhan jireen abeesay dheheen dhul eke bay kugu dishaa abeeso inta badan meesha ku noshay u eg adoo socdo ayadoo iyadoo baad ku istaagay waa kugu dheg kow abeeso dhul eke bay kugu dishaa culummana dad u eke kugu dishaa dadba ma ayna waa balaayo laakiin dad baad mooday haskugu dhowaani aayar xubinkooda sii ka leexo ku leexato caddad sagaal iyo tobnayn maysa bdadhe markaa baa galay wa ana alictimaada cuskadka la uskado cala asaalixiina wa ducaa'ahum iyo owliyadoo la baryo laa yadkhulu fi dalika miyaad uga jeedaa dhabu ujeeddadaadu markaad leedahay ashirku cibaadatu lasnaam aynu garta gala goosanne ma waxaad oga jeedaa shirkigu waxaa un weeyey in sanaam la caabudo ayib in awliyada la cuskado la baryo loo dhawaaqdo loo qeyshado loo yeedhana shirki ma aha miyaad ujeeddaa hadduu haa yidhaahdo fa hada yarudduhu arrinkan asaga waxaa radinoo baabi'inhaya ma dakara allahu fi kitaabihi kitaabka rabbiga wuxuu ku sheegayo min kufri man tacallaqa cala malaaikati aw ciisa aw asaalixiin ayib haddaad tirahda alictimaad cala asaalixiin laysa bishirkin alqur'aanu yukadibuk qur-aankaa ku beeninhaya oo rabbi wuxuu gaalnimo ku xukumay man tacallaqa ruuxii ku dhegay ee cuskaday ee miciin biday cala almalaa'ika aw ciisa malaa'ig cuskaday ama nabi ciise aw asaalixiin aayadii qur-aankaee farabadnahade waynu soo marray wayacbuduuna waanu soo marray waxaynu soo marray ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguun waynu soo marray wa yowma yaxshuruhum jamiican uma yaquulu lilmalaa'ika a haaulaa iyaku an yacbuduun waa soo marray aayadoo dhan daldal way ogta warku waa iska cadyahawo falaa budda waxaa laga maarmaana an yuqira inuu kuu qiro laka adiga kuu ogolaado ana man ashraka fii cibaadati اllahi axada min aلsaalixiina fahuwa shirku اlmadkuuru fi اlqur'an wa hada huwa اlmaطluub laba mid wey markaad caddayso aayadaha qur'aankae caddaynayaaye in kufaaru qurayshin mushrikii alcarab awliya sulxa ay ictimaadi jireen kuna tacalluqi jireen xaggana rabbi u sii mari jireen taana ilaahay gaalnimada shirka uu ku xukumay dhiigoon lagu daadiyey aayadihii u sheegto ama wuu beeno ama wuu rumayno wuxuu qiri in hawshu ay shirki tahay isaguna khaldana labada mid wayad ila warku hawshu socon mayse inuu qira waa laga maarmaa min ana man ashraka fii cibaadati illah ilaahay alla ilaahay cibaadadiisa ninkii la wadaajiya axadan cid axad la wadaajiya oo min asaalixiina kuwa subana awliyada ah fa huwa shirku weeye la wadaajintaas almadkuur lagu sheegay fi lqur'aan wa haadaa iqraarkan dambe oo uu ku soo degayna huwa almatlu waxaan doonayna waxaan kaa kar layn waxaa weeye walkufaaru quraysh ana hada alxajar laa yanfac waladu yadur waa yaqaaneen looma sujuudi jirin oo looma gurguuran jirin asnaamtooda ee waxay aaminsanaayeen in lagu sii tawasuli karo ergi iyo shafaaca laga sii dhigan karo dayib markay hawshu dhaca loo caban karo rabbina ay wax u gudbin karaan ramsi bayna u ahaayeen dad horeo sulxoo suban bay u ahaayeen hawlahaasay ku wareegsan jireen intay kufaaru quraysh ku jireen baadna ku jirtaa maxaa marka waa yahay wa siru lmas'ala mas'alada hadda inoo dambeysay saddexda shubhe isku xigtay sirtooda waxaa weye bimacnaa xuduntooda waxaa weeye yani siru lmasala waxaa weye waa lub lmas'ala beerka mas'alada iyo xudunteeda waxaa weeye shiidamaraha waxaa weye aysan ka kacayn masaladu annahu ida qaala ana laa ushriku biاllah faqul lahu wama shirku biاllah fasirhu lii fain qaala huwa cibadat اlasnaam faqul wma macna fasirha lii fain qaala ana laa acbud ila اllah faqul ma macna cibadat اllah ofisel iskugu xidhay horta meesha hawshu ay ka quruntay xaajadu meesha ay ka quruntay waxaa weeye shirkigii ninka ma yaqaan cibaadatul asnaam ma yaqaan cibaada ma yaqaan shirki ma fahansano halkaa kaa niqan marka koobaad ayib idan waxaynu weydiinaynaa way ninka mushrika ma macna atawxiid altawxiid huwa ifraad اllahi bima yakhtasu bihi waa in ilaahay lagu gooniyeelo wuxuu keligii mudan yahay saddexda qaybood baa kuu soo geli afcaalu rabbi subxaanahu wa tacaala asmaau rabbi wa sifaatih waxaa ku soo geli cibaadat rabbi subxaanahu wa tacaala ifraad اllahi bima yakhtasu bihi waa tacriif shaamilah lianwaaci tawxiid الhalaثa haddaad kala tacriifta a tiraa tawxiid rubi waxaa weeye waxaa weye ifraad اllahi biafcaalihi biاlkhalqi wاltadbiiri wاlrisqi wاlnafci wadur ilahay lagu gooni yeelo inuu asagu hawshaa leeyahay sidoo kale ilaahay asmaadu goonida la yahay ee sifaatkiisa in loo gooni yeelo sidoo saddexaad ilaahay keliga in la caabudo ayib waxaan kaloo weydiinaynaa ma macna shirki wama yatacallaqu bi waxaa la weydiin cibaada maxay tahay idan su-aalihi bu sheekh masaladu waxaa weeye sirteedu meeshaysa maxalu niqaashku aynu isku hayno waxaa weeye inaad ka bilaabi dooda ha iskharibin weliga xooggaadu yuusan kaa khasaarin annahu idaa qaala anan laa ushriku biاllah hadduu yidhahdo anugu ilahay u shrig maayo faqul low waxaa tira mushrik ma ihi waad idulmaysaa niyow iga daa dulanka waxaa tirahdaa waaya dhib malehe wama shirku billah ilaahay shariigiyadii loo shariig yaalaayey sharcigu ka hadlay maxay tahy ma huwa shirk fasirhu li ii caddee ii bal markaa inaad fahamsan tahay oon wada soconno iyo oon isla jaan qaadi karno inaad kharibintan ogaanayay dayib fa in qaala hadduu yihahda ashirku huwa waxaa weeye cibaadat اlasnaam asnaamtu la caabudo hee waa inaga soo maray faqul waxaa tira waaya dhib ma hore u jiido halkaaba dagaalamin hore u jiido wamaa macnaa cibaadati alasnaam asnaamto la caabudo macnada muxuu yahay ii sharax fasirhaa lii cibaadada asnaamta ii sharax fain qaala hadduu yahay ana laa acbudu ila allah anu asnaam ma caabudee ilaahay keligii baan caabuda rabbi baa soo dega mogtahay shirki shirki ka soo deg hadda cibaada u yahay faqul waxaa tiraa maa macnaa cibaadati اllaah ilaahay in la caabudo ama cibaadada waxa loo yaqaanaa macnadu muxuu yahay fasirhaa lii fa in fasarahaa cibaadadu ku fasiro bima bayanaha alqur'aan qur-aanku wuxuu caddeeyey buu ku fasiray fa huwa almatlub waa si la doonahay udcuu rabbakum ducadii alla mas'aladii cuskaygii rajadii tawakulkii rabbi tala wixii uun rabbi lahaa oo dhan ee cibaadada o dhan tacriif wuxuu la yimid jaamic shaamil qeexitaan aan nafar cibaadaha ka baxaynin buu la yimid alcibaadatu wa ismun jaamic likuli ma yuxibuhu اllah wayardaah min alaqwaali wاlacmaal alظaahirati wاlbaطina waa shay kasta oo rabbi jecel yahay ama qowl ama ficil ama camal qalbi laga sameeya tacriifka caamka hadduu la yimaado waxaa tiri waa yahaye su-aashu iyo cuskadku iyo mixiinsigu iyo baryadu soo cibaado ma ah haa way tahay yaa iskale allah sheekh cabdiqaadir maxaad ka doontay mushrik waa isku soo fadhiisanaysaa war iska caddu weeye marka horta cibaadaha la isla fahmo xaajadu meel bay ka qurantay wain lam yacrifuu cibaada hadduu garan waayo macnaheedii fa kayfa yaddaci shay-an seebu u sheegan wa huwa laa yacrifu kayfa yaddaci annahu yacbud allah wey inuu ilaahay caabudo rabbina u shariik yeelin seebu u sheegan kara maba garanaya macnaheedii macna alcibaadau garan waayo oo tacriifan jirin buu ka bixiyey haddana xukay anu ilahay keligii baan caabudaa haddee wasmaba keenayse wain lam yacrifu hadduu شhayئan shay wahwa laa yacrifuhu atuxibu acdaaءa alxabiibi watadaci xuban lahu maa daka biimkaani bur wakada tucaadi jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akha shayطaani ibn qayim nuuniyadiisi wuxuu ihi atuxibu acdaaءa alxabiib ilahay dadku jeclaa ee rasuulku jeclaa baad col la tahay buuri watadaci haddana waxaad sheegeen xuban lahu inaad alla jeceshahay maa daka fii imkaan suurtagal ma aha muslim baan ahay ahlu tawxiid baan ahay haddana wiilasha yeerkaa qoriga la leecay ummadda diinta ku gumaadaysa ood baabi'een ood jaajuusi oo nafta ku keentay waxaa leedahay muslim baa muslim ku tahay nagaad beenta noo sheegaysaa atuxibu acdaaء alxabiib wa taddaci xuban lahu maadaaka fii imkaan wakada tucaadii jaahidan axbaabahu waxba adoon la hadhaynin oo dadaalhaya baad ilaahay axbaabtiisii iyo muslimiintii la collaytamaysaa ayna almaxabatu ya akha shaydaan maxabadaad sheegateen rabbi jeclay away buu uhi shaydaanka shaydaan baa tay meesha taaganoo insi ah markaasaad suaalaysa idan ruux wuxuu sheegay waa inuu yaqaan inuu yaqaan wey wain fasara hadduu fasiro dalika wain fasara miyan istaaga mise waan dhameeya hadi wain fasara sidaa waan udaa u daalay dalika hadduu ku fasiro bimacnaa cibaadadii bigayri macnaahu macnihiisi waxaan ka inbu ku fasiray saxda ahaa bayanta lahu waxaad u caddaynaa u sharxi alaayaati alwaadixaat aayadaha qur-aanka cibaadada u sheegaysa axaadiia u daldalaysa oo fii macna shirki bilah ka warramaysa shirkiga ilahay loo shargeena macnihiisa wa cibaadat alawthaan asnaamtoo la caabudo saliib macatab uu saxaabi watay cadi bnu xaatim markuu soo islaamayey buu nabig wuxuu ku yidhi iطrax hada alwathana min cunuqig waa wathan lianna kulu maa cubid wa min gayr اllah waa wathan weeye waa inaga soo marray sanamkuna waa wathanka qayb kamida weeye oo khaas ah oo sanam wathanku markuu yahay suuro taallo leh iyo muuqaal uu leeyahay idan maadaama suuradu iyo sawirku min usuuli shirki uu yahay shareecadu way la dagaalantay la soco hata maxaa sawirka lagugu diiday waxa sawir lagugu diidan yahay waxyaabaha u daran waxaa weeye shirki usuushiisi wey kow waa mudaahaatu rabbi subxaana wa tacaala haaniyan waa min usuuli shirki qowmu nuux baa soo bilaabay shirkigan alkhulu fi saalixiin ka bilowday suuro waxayna sawirteen awliyadii culammadii bay sawireen sawirkii bay ku dayan jireen iyagoon sawirka caabudaynin hawsha way socotay jiilba jiil u dhiibay fac baa kacay daaba daabay reebtay waagdin waxaa la shaydan waantin awowga hee hebel hee awowga cabdi hee taaladan buu caabudi jiray bartaas lagu nafbaxay in haddii dhagaxtuur iyo xawataagi ina cabdilxasan sii dhisnaadaan wahaabiyaduna meesha ay ka baxdo ay inay soomaali carruurteeda dambe laba boqolo boqol sana kadib laga dhaadhiciyo soomaaliya dhagaxtuur iyo xawataakay caabudi jireen iyo axmed guray sawirkiisay caabudi jireen baciid ma aha oo shaytaan ka dhaadhiciyo baciid ma aha wax la baciidsada ma aha kuwa kaa caqi waaweyna kaa maskax weyn baa laga dhaadhiciyey oo kaa fedha kuusan weliba ayib <clears throat> waxaa u sheegtaa bur marka u caddee macnaa ashirki biاllah wa cibaadat اlawthan wa anahu inuu shirkigu yahay aladii yafcaluunahu fi hada الzamaan waxaanay samaynayaan hadda xilligan lagu dhaqmahayo inuu shirkiya u sheeg ayib adaa libaaxun lagu laqayne wixina laaca laqiyaa jilaani gabdhaha yararkaa maslada ku tumi jiray gabdhaha yararka foodleyda banaanka ciyaar iskadaa kuwa waaweyn adaa libaaxun lagu laqayn libaax baa tahay layd khidanfar baa iyo dayqam iyo asad baa tahay adaa libaaxun lagu laqayne wixina laacee saa noo feeriya laqiyaa jilaani gabay dheero noocaasay wada jireen adaa dabayl waxaa lagu arkayna wna wixina daara daf yaa jilani way socon jirtay waa iloobaa anugu kolley laakiin rag badan ba way badnayd idan jilani baaba adduunka joogaba reer koonfureedku waxay yidhahdaan ayagu qolyahan rawaamo waamada jilaani oo joogso nuuraani oo joogso jeeskan xalaan ku qadnee joogso harato jugsi nin wadaad ahayoo socday oo urusan urursanhayabaa qoys habeen ka seexdeen inaan wax lahaynin baa laga yaaba waa laga seexday waagi markuu beryabu habaaray yuu ku dirhay ilahu qaba ma laha ogabaad daalimba ha noqdo hadduu doonaa ama ha saxnaadee ilaahay kuma dirhayo oo markaa xun bay noqon lahayd ilahiy nimanka waa iga seexdeen xaq aan ku lahaabay igaga seexdeenoo waa niman hilib xun alla baabiyo cagta mari ma laha wuxuu uhi joogso nuura nuuraan waa isla jilaani laftirkiisa nuuraaniga waa asaga un wey ayib nuurulkown inuu yahay bay aaminsanaayeen nuuraaniyow joogso bu jeeskan ku qadnee joogso haraati jugsiye ilah lahu tasaruf fi اlkown ma aha tawxiid اluluhiya ma aha xataa shirkiga soomaaliyeed wuxuu ugu daraa fi tawxiid اrububiya waana shirki ayna kufaaru quraysh gelin bu ahaa adduunka asagaa maamula roobka asagaa keena asagaa nabadda keena asagaa wax dumiya asagaa dhisa afar afarta afarta tiir afarta jawu kala hayaa aqdaab ciidan buu dirsadaa nuja buu leeyahay budaluu leeyahay yaa imaam albudalaa'i asaga jilaan marka lala hadlahayo ya imaam اbudlaaءi وamiira nujabaai وkiyaa الfuqaraaءi jud وqum وasmac wabaadir soo garan maysaa isagaa loo dhawaaqaya imaam budala budaladu waa afar boqol saddex boqol bay ahay oo nin adduunka maamusho wey haddaan adgo ayaga soo marin layn aan soo marin usa ku imanin layn aan ayaga soo marin ku iman maya aaminsanaayeen ya imaam اlbudalaaءi وamiira الnujabaai وkiyaaa الfuqaraaءi waa jilani qum wjud وasmac wabaadir il kuwa lagaa yilmay soo dhaqsa wey soo ord meeshii doona looga yeedhahaya marka hawlahaasaa iska jira lagu xadirayn jiray oo ilahay lagu caabudi jiray oo habeenka arbacadii khamiista la qaadi jiray waa inu soco wax noocaas marka haka murmino ha odhanin muxuu sheekhu u leeyahay waxaanad samaynaysaan baa shirka ka daranba maba aragba ku soomaaliya dhinac abdiwahaab hadduu soomali arki lahaa shirkiba kama qabeenba shirkiga soomaaliyeed shirku rubuuya ugu daraa awliyadu inay qaybka la socoto oo in yar ninka leexda ay karkaarka weydaarin bay aaminsanaayeen oo asagoo kugu istaagi oo haraatijo kuku sid oo ku dafi oo ku laqi idan maba maba maba ahaynba shirku rububiyaba ka daran ba uluhiyada ku jireen <clears throat> wa anahu aladii yafcaluunahu fi hada zamani bicayni laftirkiisi wey qudhigiisi wey waxay ku kala bedelayen ma jiraan inaad tahay islaan sheeganayso ood oo tukanayso ama aad zaka bixiso ama aad duub weyn intaad kula duwantihin nafsa shay ayib wa ana cibaadat allahi waxdahu laa shariika lah wa ana cibaadat allahi waxda ilahay keliga in la caabudo laa shariika lah asagoon cidna lala wadaajinayn cibaadada hiya alatii yunkiruuna caynaa bu sheekhu yidhi ilaahay keligii ha la caabudo cidna yaan lala wadaajinin cibaadada keligii ha la baryo nin kastoo awliyaa ama culamo ama nabi ah ama rasuul ana xaqiisa ha la hiy alatii yunkiruna calay waatay nagu inkirsan yihiin bu sheekhu ay nagu haystaan ay nagu baabi'inayaan ee masar intii lagaga soo duulay lagu baabi'iyey kumaankum intii la geliyay ciidana yaa la baaba'shay dawladdii sheekhu ka tegey inkuu dhinta kadib ayib bacda yani maxay sagaal iyo toban sana kadib sheekh ingiriis kadib bayba weerareenba se sideed sana kadib ahy idan xataa ingiriiska buu ka qoray magacan wahaabiya ingiriis baa bixiyey magacan wahaabiye ah the wahabis buugay ingiriisku qoray oo lagu caahee dacwaduba iyuu ahaa mana diidanin magaca gaalba ha bixiyo maadaama laakiin calam uu nagu noqday waa ictiraafsanna magacu dhib ma lehe laakiin waxaanu la nimid aan ka niqaash mashruucaan wadno ma rabbigii iyo diintii ilaahay diintiisu khilaafsan yahay mise waa waafaqsan yahay hadi hiy almuhima ama jaamac la bax ama maygaag dheh ama geed dheh ama madoobe dheh ama caddaawa isdhehe wixii aad la timid baa yaa muhim muhiimadu tahay magaca waata muhiim ma aha aad tiraadeen aad tiraadaan wahaabiya laga carar maxaa looga carari niman baa dhin wahaabiye gaala bixiy lama bixi kara magacu maadaama gaal baa biciye uu kuu noqday naar calaa calam calamun calaa naar uu noqdo aad mashhuur ku noqotay ood ku caanbaxday waxba ha ka carari sheekh inaad ka cararto laftirkaa isdhiibid maxaa u cararaysaa wahaabi baan ahay leyla nahaar leyla nahaar wahaabi baan ahay laakiin haddii aan khaldana i caddeeya waa ka noqon ma dhib baa jira haddaan saxnahayna magac waxba yeeli mahayo markay saxan yihiin somali waxay dhahan ilahay ninku hiba la doonay yaa tay ilaahay ninku wax la doono yaa tahay ma yidhaahdo war mallaangaab baa tahay mise inangumeed baa tahay mise waxaa tahay laandheeraa tahay ma yidhahdo magaca ma yidhahdo waa u dhibahayaa runtood waa saxan yihiin sidoo kale marka waxaa weye magaco dhib ma lehe waxaan wadno aan ku wada hadalno hada huwa kubaad arkaysaa naftu hayso wahabiye ma dhihi kartid ku haya wahabiye ma ihi maxaad uga cararaysaa ayib kubaa kitabka qor maxay ahayd maxay ahayd islaamiyatun aw salafiyatun laa wahaabiya maxay tahay waa isdhiibid way tanaasul Mm-hmm. wa waa dacfi wey sheekh sheekhaas ummadda usoo baxay ee tawxiidka ugu yeedhay ee gaala iskugu tagtay iyo mushrikiin awowgii bay u tiriyaan asheekh maxamed ibn cabdillaahi ibn cabdilwahaab wey hadday magaciisa u tiiriyaan dacwadii maxay noqon lahayd maxamadiya waa magaca fiican waa ka leexda khayaanad u fiirso maxamed baa la odhan jiray sheekh mabda uu la yimid ee wanaagsanaa ee tajdiidka ahaa ee shirkiga in lala dagaalamo diintan la nooleeyo ninkii la yimid ee calanka u daruura hadday u tiiriyaan waxay noqon lahay almuxamadiya muxamadiyana hade waa hawl fiican oo dadko dhan baa kusoo kusoo yaacahay waxaa la raadiyay magac loo barbaaro cabdullahi waxaa dhe wahaabiya wahaabiya la yidhi waxaa wahaabi marka laga yaabaa niman wahabiye la odhan jiray oo khawaarij ahaa oo qarnigii sagaalaad iyo sideedaad iyo toddobaadba joogay oo andalus fadhin jiray iyo waqooyiga eh, eh, africa eh, mxua jazair tunis iyo dadka dhammayn jiray oo culammadu takfiiriyeen maalikiyadu takfiriye oo wahbiya la odhan jiray alwahbiya nimankii baa laga yaabaa inay magacoodii ku dhejinhayaan maadaama ay jiraan niman hore ummaddu ka dayrisay oo la xukumay kuwana ku naba weeye waa lagugu riixahaya hadda ninka laga shakiyo argixiis hataa la dhihi argixiso soo qabta mi waa cawaadi maxaa yeele magaca argixisa wuxuu noqday magac dadka lagu raasado lagu caraday waa dadka cararis bi iyo argixiso baan idan magac magaca waxba ha ka cararin sheekh wahaabiyaa tahay leyla nahaar wahaabiyaduna bimacnaa waa un sheekhaas wuxuu la yimidna nabi maxamed wuxuu ku khilaafay waan tuuraynaa ilahay kitabkiis wuxuu ku khilaafay waa tuuraynaa waa wadaad laakiin magaca ka carri maxaa uga cararaynaa ayib shaaficiya baad ogashay maxaad wahabiya ku diiday qaadiriyad ogashay maxaad wahaabiya ku diiday uweysiyaad leedahay axmediyo nawowiyo zayliciyo qalanquuliyo naqashabandiyo balaayaad ku haysaay maxaa ku yidhi wahaabiyo shek abdirraman zaylici tarjamiis ma akhriya wuxuu ku leeyahay shek abdiraxmaan azayliciyi nasaban alashcariyi muctaqadan alshaaficiyi madhaban alkaladiyi mawlidan alqaadiriyi ariiqatan ninku u dhammaantay ba la kala qaybsayba imise nin baa iskugu tagtay madhaban caqiidatan mawlidan nafti baa haysaba ya alqulunquliy marqadan wey taas waa meeshuu ku xabaalanya alqalanquliy marqadan meeshuu ku xabaalan yahay wey sheekooshii qabdara udhexaysa malanaya mase sheekoosh korkeeda ahayd garan maayo meelahaas u dhowdahay qoraxii korkeeda un wey ama jarar labada mid midumay geli ka soco <clears throat> idan sheekh wuxuu ihi waxa wahiya alatii yunkiruuna calayna tawxiidkii ilahay keliga halla caabudo ahaa baad nagu diidan tihiin oo wayasiixuuna ay ka dhawaaqayaan fiihi fi buuqa waxaad ka kicinaysaa ilah keliya alla cabdi sooma ilahay wuxuu hi kabura cala mushrikiin nabi maxamedow maa tadcuuhum ilayh xaqiiqada rabbi kuu dhiibi mushrikiin maxaad yeeshay biyo kamaadan dhoobaynin dad kamaadan layn waxaa ku culus waxda ugu yeedhayso tawxiidka diidan yihin xaqa in la maqa lama ogolo ruux bini aadam ah oo xaqdoon ah unbaa ogal xaqa inuu maqlo dhegaysto ninka baailka mubdilka ah sharlaawaha ah, ma xaq inuu maqla ma ogolo dulqaadan karo laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiihi wey dhagaha faraha gashada kamaa saaxa suu u dhawaaqay oga cabtay ikhwaanuhum walaalahood baa ka dhawaaqay tawxiidkan dhabta xaytu qaaluu ajacala alaalihata ilahan waaxidan ina hada la shayun cujaab wabillahi towfiiq يا رب يسألك خلاص لحالي فأنا الضعيف وهذه أحوالي